رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاaqبة للمتقين ولا cdوان إلا clى الظالمين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii xisnulmuslimka oo adkaartii kitaabka iyo sunnada ah ducaaءu nibaaxi اlkilaabi eeyaha haddii ay qayliyaan bileyli habeenkii wixii lagu ducaysan lahaa idaa samictum buu dhahay nebiga haddaad maqashaan nubaaxa alkilaabi eeyaha qayladooda iyo wanahiiqa alxamiiri dameerka qayladiisa bileyli habeenkii fatacawaduu billaahi ilaahay magangala minhunna xaggooda waayo fa inahunna ayagu yarayna waxay arkeen maalaa tarawna waxaadan adinku arkaynin waxaadan idinka u jeedin ayay ayagu u jeedaan ay arkeen macnaha shaydaanka loola jeedaa innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum shaydaankii qabiiladiisa meel aysan idinka ka arkeen ayay idinka arkayaan buu ilaahay marka eyga qayladiisa iyo dameerka qayladiisa labadaba ilaahay ayaa laga magan galaa diiqa waxaan soo tilmaanay haddii uu qayliyo ilaahay fadligiisa weydiista malag ayuu arkay dameer hadduu qayliyo fatacawaduu billaahi min ashaytaani fa inahu ra'aa shaytaana shaydaan ayuu markaa arkay dameerke eygana waa lamid sidaa darteed ayaa xadiid wuxuu noo tilmaamayaa ducadan in lagu ducaysto oo macnaha laga wada in ilaahay laga magan galo subxaana wa tacaala adducaau duco waaye liman sababtahu qofkii aada cayso matalan qofka muslimkaa waxaa dhici karta mararka gobol kamida ah inay qaladaad ka dhacaan inay shadmo iyo aflagaada noocaasi ka dhacdo qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow fa ayumaa mu'minin mu'min walba oo sababtuhu aan caayay fajcal daalika uga dhig arrintaa lahu asaga qurbatan dhowaasho ilayka xaggaaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha rasuulka wuxuuna barayaa ducadii aan ku ducaysan lahayn haddii shatmo iyo aflagaado ay naga dhacdo qof muslima dhexdeeda waxaad dhahdaa ilaahayow mu'min walba oo aflagaado aan gaarsiiyey inuu kugu soo dhowaado marka uga dhig yowma alqiyaamati maalinta qiyaam wa hawaabii ajirka siimaa yaquulu wuxuu dhihi lahaa almuslimu qofka muslimkaa idaa madaxa almuslim marka uu muslim ammaanaayo waxaad rabtaa inaad qof ammaanto seed markaa dhihi lahayd qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa kaana axadukum axadkiin haddii uu ahaanaya maadixan qof ammaanaya saaxibahu saaxiibkiisa waa inuu iska dhaafa hadduu dhaafi waayo laa maxaalata shaki la'aan ay noqoto oo laga maarmi waayo falyaqul ha yidhaahda axsibu fulaanan hebel waan u malaynayaa wallaahu xasiibuhu ilaahay ayaa xisaabihiisa ahe inuu hebel fiican yahay oo qof fiican yahay ayaan u xisaabana ilaahay ayaa sirtiisa og wallaa usakiya u ammaani maaya cala allaahi ilaahay korkiisa axad axad aan u ammaanaya ma jira axsibuhu waan u malaynayaa in kaana waa haddii yaclamu uu yahay mid ku og daaka sidaa inuu yahay kada wa kada ayuu yahay hebel wallaahi saas iyo saas inuu yahay ayaan u malaynayaa waa axsibu inaad markaa dhahdo ilaahay baa xasiibihiisaa ilaahay axad aanu ammaanayaa ma jira subxaana wa tacaala falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa naftiina ha dahirinina ilaahay ayaa yaqaana qofka taqiga ah ee cabsida markaa ku socdee ilaahay asagaa markaa yaqaana sidaa darteed qofka inuu qof kala ammaano waa mamnuuc haddii lagama maarmaan ay noqoto qofkan in la ammaano ma ahee si kale xaaladdu ay noqon weyso wallaahi hebel qof fiican inuu yahaanuu arkaadheh ilaahay baase xasiibihiisaa maa yaquulu lmuslimu muslimku wuxuu dhihi lahaa idaa sukiya haddii la taskiyeeyo haddii la ammaano waa lagu ammaanayseed dhahaysaa maanta ammaanta waxaan ka qaadnaa kibir iyo isla weyni allaahuma laa tu'aakhidnii dheh ilaahow ha ii qabanin bimaa yaquuluuna waxyaabaha ay idhahayaan ama ay ku hadlayaan waqfir lii ii dhaaf maa yaclamuuna waxaysan iga ogeyn wajacalnii khayran mimaa yadunnuuna khayr iiga dhig waxay iiga malaynayaan malaha ay ii malaynayaan khayr iiga dhig ii dembi dhaaf dembiga aan sameeyo iiku aysan ogeyn oo iigu kor ammaanayaan sidaa ayuu qofku dhahaa haddii markaa la ammaano allaahuma laa tu'aakhidnii ilaahayow ha ii qabanin bimaa yaquuluuna waxa ay ku qowlayaan waqfir lii maa laa yaclamuuna waxaysan ogeynna iiga dhaaf wajacalnii iga yeel khayran mima yadunnuuna waxay ii malaynayaan kayfa yulabbii sidee buu u talbiyeysanayaa almuxrimu qofka muxrimkaa fi lxaji aw alcumrati xajka iyo cumrada cumrada talbiya loo baahan laf ahaanteeda dadka gobol kamida ma ku baraarugsana in labiig la akhrinayo cumrada marka la cumraysanayo waa la talbiyeysanaa waxaad leedahay labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ina alxamda wاnicmata laka wاlmulka laa shariika laka labayka ku ajiibay ilaahayow allaahuma ilaahayow labayka waan ku ajiibay labayka ajiibid ayaa ku ajiibay ilaahayow laa shariika laka wax shirkii oo kuu sugnaaday ma jira labayka waa ku maqlo waa ku ateexo waa ku ajiibay ina alxamda mahad iyo wanicmata nimcaba laka adigay kuu sugnaatii waalmulka mulkiba laa shariika laka wax shirkii oo kuu sugnaaday ma jira qofku markuu xajinaayo uu cumraysanaayo saasuu talbiyada u akhrinaa qofku waa inuu xajka xirtaa cumradana xistaa labayka xajde ama labayka cumr ilaahayow cumro ayaan xirtay oon kaa ajiibay markaa kadib labayka allaahuma labayka aqri labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka waalmulka laa shariika laka hal waa dhihi kartaa marka aad cumraysanayso ama xajka qofku inuu ku celceliyo talbiyadaa loo baahan yahay ilaa laga gaaro maalinta ilaa laga gaaro dhagax tuuradka qolo waxay dheen carafo marka laga soo taga ayay talbiyadu go'daa qolo waxay dheen dhagxaanta tuurashadeeda subaxdii marka la gaaray go'aysaa allahu akbar isku beddelaysaa maalinta ciidda oo takbiirtaa la akhrinaa sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala maca daalika takbiirta maalinta ciidda saasay ku bilaabataa maalinta tobanaadka markaad cumrada xerato oo labeegta aad akhriso hooraad usii soconaysaa cumradaadaad aadaysaa cumrada camal badan ma aha waxaa lagaa rabaa intaadan bixin inaad shardido oo dhahda ilaahayow allaahuma inii allaahuma ina maxilli ilaahayow makaanka aan ku xalaaloobayo waa meeshaad igu xabisto sidaa haddaad dhahdo oo dhib kugu dhaco ama lagu soo celiyo ama aad jirato ama cumrada ay kuu socon weyso waad iska soo noqonaysaa timahaad jaranaysaa wax kafaaragud ama hadyi oo lagaa rabo ma laha ama qofku hadduu shardiga akhrin waayo intuu xaj cumro xirto oo cumrada aado ka gadaal ay dhacda in la soo celiyo amase qofkii wadi lahaa uu waayo waxaa korkiisa noqonaysa kafaara gud ama hadyi sida ilaahay tilmaamay wa atimu alxaja waalcumrata lilaah xajka iyo cumrada ilaahay u taam yeela buu dhahay ilaahay fain uxsirtum fama staysara min alhadyi haddii laydin xabaaso oo jidka laydinka soo noqo ama aad bukataan ama aad aadi weysaan ilaan dad badana intay dharka xirtaan iska dhiga inay qofkii wada ay waayaan ama dhib kale markaa ku dhaca hadduu qofku shardiga akhrin waayo waxaa laga rabaa neef inuu markaa bixiyo dhigitaankaa dharka uu dhigay darteed shardigaa ku dar markaa tagta xarabka waxaad ka bilaabaysaa tawaafka laba ragcadood oo sunno ah ma laha sida masaajidada oo kale ilaan axaadiistu waxay tilmaamaan beytka ama kacbada saxiitu masjidkiisa waa tawaafka hadduu qofku tawaafo way ka kaafinaysaa xaj aswadkuu ka bilaabaa qofka waa tawaafayaa toddoba mar in allaala inta axadka uu tawaafayo waxaa laga rabaa inuu daahir ahaada ama weyse qabo dumarka dhiigga caadada qabaa ka mamnuuca inay xaramka tawaafaan ama hadday xajinayaan waa loo ogol yahay acmaalaha kale inay qabtaan sida dhagax tuuradka carafa masdelifa iyo wixii markaa la mid ah xaramka mamnuuc ayuu ka yahay naag umul ah ama naag mataqaanaa ah dhiig caado qabta imaa inta kale waa loo ogol yahay ayagoo daahir ah rasuulku wuxuu yidhi salaada oo kala waaye ee u shardiya yaana la tawaafin axadka isagoo curyaana ama qaawan gabdhaha waxay ku tawaafi karaan dhar allaala dharkay qabaan midabkuu raba ha ahaado wax ka mamnuuca ma jiro daakhiliga dharka hoos laga qaato iyo kuwa kale labadaba dhar cadcad ahna uma go'na dumarkee waa ka mamnuuc weli karaahiye ayuu u yahay dharka cadcadka ah amaar gabdhaha waxaa lagu ammaanaa dharka ka soo haray caddaanka waxaad arkaysaa naagaha badankooda dhar caddaana inay ku dawaafaan waa shay mamnuuca ah. dhar kasta ee labisa ayay qaadan kartaa oo jilbaab ah wejiga inay xirtaan iyo gacmaha ayaa ka mamnuuca dumarka ilaa rag ajaaniba inay arkaynin maahane hadday rag ajaaniba arkayaan wejiga waa daboolan karaa laakiin weji xirka madaxa ku dhega iyo wejigaa ka mamnuuca caaisha waxay tidhi haddii aan ahayn nebiga annagoo la xajinayna rugbaan iyo rag haddayna soo maraan wejigeena waxaan ku soo raaricin jirnay jilbaabta iyo dharka aan markaa wadan ee weji xirka ah waxaa la rabaa madaxa mid ku dheggan oo kor laga soo laalaadiyo sida daahoo kale wejiga ugu soo noqonaya inuu ahaado amaa dharka wejiga ku dhegaya mamnuuc ayuu ka yahay dumarka markay tawaafayaan ama ay xumraysanayaan amaay xajinayaan intaa ka gadaal qofku waa tawaafa dumar ragga waxay ku xarmanayaan dharka tolan oo dhan ayaa ka mamnuuca laba go oo cadcad ah ilaa in la waayo maahane sidaa darteed marka la tawaafayo oo rag la gaaro meesha eh, xajda aswadka ugu horayntii qofku waa ishaara hadduu taabto uu shumiyo rasuulkaa samayn jiray cumar ibni khitaab ayaa xaju ka shumiyey markaasuu dhahay waa ogahay dhagax inaad tahay waxna ma ii dhibi kartid waxna ma iigu anfici kartid laakiin nebigan arkoo ku shuminaya maahana maa qabatuk mau ku shumiyeen buu dhahay intaan aad iga heshay waad nebigan ku dayanaa sala allahu calayhi wasalam taasoo markaa tilmaamay arrintaasaa markaa loola jeeda haddii qofku uu awoodi waayey inuu isku dhibo ma aha gacanta ku ishaar allahu akbar dheh qofku waa dawaafaa duco alla ducaduu rabuu ku ducaysanaa duco qaasa ma jiro af soomaali ku ducayso af kale ku ducayso af carabi kulli ilaahi waa yaqaanaa subxaana wa tacaala sidaa darteed waa tawaafaysaa toddoba mar markuu dhammeeyo qofku waa inuu ku tukadaa maqaamu ibraahim gadaashiisa laba ragcadood ilaahay baa yidhi waittakhiduu min maqaami ibraahiima musalla maqaamu ibraahim meel lagu tugta ka dhigta haddii zaxmay tahay oo meel kale aad weysan meel kastoo ka mida ayaad ku tukan kartaa dhibaata ma laha rakacada koowaad waxaad ku akhrinaysaa faatixa iyo qulyahalkaafiruun rakacada labaad faatixa iyo qulhuwa leh taa waxaa loola jeedaa shirki la'aan waayo sanad saddex boqol iyo lixdan asnaamaa lagu caabudi jiray kacbada maanta wixii ka dambaysa ma jiray qul huwa allaahu axad allaahu samad waa aayadaha tilmaanta ilaah iyo sifooyinka tilmaama intaa ka gadaal waxaad aadaysaa safa iyo marwa waa tawaafaysaa safa ka bilow marwa ku xiji sidaa ayaa la yeelaa rukniga hoos markuu u soo dega axadkoo waadiga uu yimaado labada lambee cagaaran qofku waa ordaa raggaa ordee dumarka orodku waa ka mamnuuc sidaa darteed toddobada markaa markaa dhamayso qofku waa gaabsanaa ama waa xiranaa labada xaaladba dumarku ayagu waa inay gaabsadaan keliya oo xirasho korkooda maaha cimrada intaasay ku eg tahay sidaa darteed labayk allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka wاlmulka laa shariika laka atakbiiru takbiirtii waayo idaa ataa qofku hadduu yimaado alrukna alaswada rukniga aswadka ah ruqnalaswad waxaa loola jeedaa meesha hadda aan tilmaanay marka uu tawaafaayo waa meesha xalaamadda uu ka bilowda tawaafka taafa annabiyu nebiga wuu wuu tawaafay sala allahu calayhi wasalam bilbeyti beydka ayuu tawaafay calaa baxiirin asagoo rati saaran kullamaa ata rukna mar kasta oo rukniga uu yimaado iyo xajru aswadka ashaara ilayhi bishayin shay ayuu ku tilmaami jiray cinda agtiisa ahaaday wa kabbara uuna kibaaranayay sala allahu calayhi wasalam xadiidka waxaa laga qaadanaa rasuulka inuu beyd ka tawaafay asagoo baxiir ama rati saaran qofku waa ku tawaafi karaa asagoo sariirta saas loogu wado mashaakil markaa kuma sugna laakiin mar walba uu rukniga yimaado ul haddaad haysato ku tilmaan haddaadan haysan gacantaada ku ishaan allaahu akbarna dheh adducaau bayna rukni alyamaaniy waalxajari alswadi ruknulyamaaniga iyo xajulaswadka inta udhaxaysa wixii lagula tuxaysan lahaa ruknulyamani waxaa loola jeedaa meesha maqaamu ibraahim markaad sii dhaafto oo xaj ismaaciil aad dhaafto dhanka kale aad ku soo wareegato oo aad u soo dhowdahay meesha xajluaswadka dhinaca ayaa la yidhaahdaa ruknulyamaani meesha ayaa markaa loola jeedaa mar kastoo meesha qofka uu yimaado wuxuu dhahayaa rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaari rabbiyow nasii adduun wanaagsan iyo aakhiro wanaagsan cadaabka xanuunka badana naga ilaali ducaau lwuquufi wuquufka ducadiisa waayo cala asafaa waalmarwata safa iyo marwa marka aad korto iyo markaad u dhowaato waxaad dhihi lahayd lamaa dana sala allahu calayh wasalam markuu u dhowaaday nebiga min asafaa qara'a wuxuu akriyey aayadda suuratulbaqara ku jirtoo ah ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaahi فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر caliim إن الصفا waa markaad safa sii kori rabto ade wadi korin markaad socodka dhammayso balcadda aad sii kori rabto aqri aayadda ina asafa buurta safa iyo walmarwata buurta marwa min shacaa'ir illaahi bay ka mid yihiin calaamaadka ilaah faman xaja albayta qofkii beytka xajinaya aw ictamara ama cimraysanaya falaa junaaxa calayhi korkiisa dembi maa yatawafa bihima inuu ku tawaafo waman tatawaca khayran qorkii khayr badsada faina allaha shaakirun caliim abada-u bada'a allaahu bihi rasuulku wuxuu yidhi waxaan ka bilaabayaa kuu ilaahay ka bilaabay ilaah muxuu ka bilaabay ina asafa walmarwata safuu ka bilaabay ina almarwata wasafa ma dhihin waxaad ka bilaabaysaa aayadda say ka bilowday ina asafa fabada'a bisafa safa ayuu ka bilaabay nebiga faraqiya calayhi wuu koray xataa ra'a albeyta markaa safa kortiisna markii ha ka soo degeen kor u sii soco ilaa beytka aad ka aragta waa kacbade faistaqbala alqibla qiblada ayuu qaabilay fawaxad allaaha ilaahay ayuu waxiday maxaa waay ilaah buu waxiday waa laa ilaaha ila allah ayuu yidhi wakabarahu wuu weyneeyey wa qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxdahu anjaza wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdahu cintaasaad akrinaysaan markaad kor usii korto laa ilaaha ila allahu waxdahu anjaza u fuliyey yaboohiisa wacdahu wacdigiisii yaboohiisii fuliye wanasara cabdahu addoonkiisii u gargaaray wahazama alaxsaaba xisbiyooyinkii iyo jamiicooyinkiina waxdahu keligiis jebiyey uma kabacdi daca wuu ku ducaystay nebiga bayna daalika kaabaynkooda qaala mila haada sidaas ayuu ku celceliyey halaaa maraatin alxadiid wa fiihi xadiidka waxaa ku dhex jiray fafacala wuxuu ku sameeyey nebiga cala almarwati buurta marwa kama facala cala asafaa sidii safa uu ku sameeyey oo kale adducaau duco waaye yowma carafata carafa maalinteeda xajka yowmu carafa waa maalinta ugu badan ee ilaahay addoommo uu naar ka xoreeyo subxaana wa tacaala sidaa darteed yowmu carafa waa maalin cajiib badan yowmu carafa waa maalin ilaahay intuu isu soo qurxiyo addoommadiisa u soo dhowaanaayo malaa'igtuu kula faantamaa fiiriya ayuu leeyahay addoommadayda hal dhar oo qaasa ah ayay wataan amiirkooda iyo ka loo taliya dhammaan waa wada joogaan hanigooda iyo faqiirkooda waxaa ka muuqata akbar iyo ashcad waxay ka yimideen min kulli fajin camiiq dhammaantood markhaati iiga noqda malaa'igay intii carafa taagan inaan dembiga u dhaafay ayuu dhahaa ilaa subxaana wa watacaala khayru ducaai duca midda u khayr badan waa ducaau yowmi carafata carafa maalinteeda ducada lagu ducaysto wa khayru maa qultu wixii aan idhi ana aniga iyo wanebiyuuna nebiyaashii oo min qabli igu horaysay midka u khayr badanna waa laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir intaasaa carafo lagula ducaystaa wax allaala waxaad doonto adoon adduun iyo mid aakhirana waa weydiisanaysaa ilaahay addikru cinda almashcari alxaraami mashcarulxaraamka agtiisa wixii ilaah lagula xusi lahaa mashcarulxaraamka intee waaye maalinta carafo ay dhammaato qoraxda markay dhacdaa laga soo tagaa salaada maqhribka lama tukanayo maalinta oo mastalifa lagu jamcina qoraxda markay dhacda dadka carafo waa ka soo dhaqaaqayaan mastelifa la imaana waa habeenka tobanaadka maqhribkii cishaha meesha lagu jamcina waa la seexana habeenka tobanaadka nebiga ciyow ayuu seexday ilaan beri waa yowmi xaji akbar maalinta xajka weyn oo howl badanaa la qabanaa dhagaxyaa la tuuranaa xoolaa la qala madaxyaa la xiiranaa dawaaful ifaadaa la samaynaa yo maalinta tobanaad waa maalin camal weyn markaa la qabanayo sidaa darteed dhaqsu iska seexan jiray nebiga habeenka tobanaadka ah marka salaada subax loo soo kaco waa la tukana waa marka uu mtaqaanaa mutaqaanaa salaada subax u dhasho dhaqso ayuu u tukan jiray nebiga maca daalika meesha ayuu qofku jooga waa laga soo dhaqaaqaa intuu dhagxaanta ka soo qaato wuxuu imaanayaa mashcarulxaraamka sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala cinda wadkuru allaha cinda almashcari alxaraami mashcalulxaraamka agtiisa ilaahay ku xusa waa marka masalifa laga soo tago mar allaala marka masalifa laga soo baxo maa maalinta tobanaadka oo dhagxaanta tuurashadeeda loo sii socdo waaga markuu baryo salaada subax la soo dugtaa laga soo dhaqaaqaa masalifa waxaa ka hor imaanaya meesha lagu magacaabo waadi batna muxasar waa meeshii maroodayaasha lagu xabisay markay damceen inay kacbada ku weeraraan ayaa meesha ilaahay ugu soo diray tayran abaabiila shimbiro oo koox koox ah meesha markaad timaada ha fadhiisanin mana la istaago orodaa lagu maraa ilaa nebiga sala allahu calayhi wasalam way noo imaan doontaa ma istaagin isla markii waa gudbay meesha dadaad arkaysaa maanta badnama xasarka iska jiijiifa waa meeshii dadkii lagu halaagay shay mamnuucah waayo marka badnalmuxasarka aad gudubta mashcalxaraamkaa ku xiga meeshaasaad imaanaysaa meesha ilaahay lagu tuugaa ilaa waaga uu xoog uga baryo qoraxda ay soo baxdo markaa ka gadaala laga soo dhaqaaqa waxaa la soo aadaa muno dhagax tuurashadii waaye rakiba sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu soo koray alqaswaa'a hashiisii qaswo ahayd xataa ata almashcara alxaraama ilaa mashxaraamkii uu yimid faistaqbala alqibla qiblada ayuu qaabilay fadacaahu wuu ducaystay wakabbarahu ilaah buu weyneeyey allahu akbar buu dhahay wahallalahu waa tawxiidsaday wawaxadahu waa waxiday falam yazal kama zuulin nebiga sala allahu calayhi wasalam waaqifan inuu taagnaanayo mashcalulxaraamka xataa asfara ilaa uu waagii ka baryay jiddan si fiican uu uga baryo marka salaada subax lasoo dugtaa masdelifa laga soo tegey waxaa la soo istaagay mashcal xaraam waa la taagnaana ilaahayaa lagu tuuga ilaa waaga xoogu uga beriyo qoraxdana aysan weli soo bixin laakiin cirbaddii kaa dhacda aad qaadan karta iftiin darteed qoraxna aysan soo bixin fadafaca wuu soo baxay qabla an tatluca ashamsu intaysan qoraxda soo dhalanin ka hor wuxuu soo aaday meesha lagu magacaaba mina iyo tuurashada dhagxaanta altakbiiru waa takbiir cinda ramyi jimaari maca kulli xasaatin talbiyadii waa go'day dhagxaantii la tuurana dhagax kasta markii la tuuraayo allaahu akbar in la dhaho ayaan ka gelaynaa meeshana attakbiiru in la takbiirsada cinda ramyi aljimaari jimaartii dhagxaanta tuurashadeeda agteeda maca kulli xasaatin dhagax kasta micigiisa toddobada dhagax intaad almar qabatood fardhisa ma aha mamnuuc waay xaaladda nooca mana kaa gudayso maca daalika dhagax walba marka aad tuuraysa allaahu akbar midka kale waa inuu ka daba maraa ka kale waa inuu ka daba maraa dhagxaanta la tuuraayo waa inay ahaadaan dhagaxa midka farganka lagu rido oo kaleo aada u yaryar ama xumuska oo kale kaasaa markaa loogu talagalay amaa dhagax weyn inaad qaadato mamnuuc waay dadka waxay u maleyn shaytaan inuu meesha fadhiyo marka toddoba dhagax dhammaataa dadka qaarkood inay kaf soo qaataan lacnatullah shaytaan axnaa noocaas dhahaay wax kama jira arrintaan toddoba dhagax keliya ku tuuro dhagax kasta markaad tuurayso allahu akbar dheh wax kaloo laguu dirsaday ma laha yukabbiru qofku waa kibaaranaa kulamaa ramaa markastuu tuuraya bixasaatin dhagax cinda aljimaari jimaarta ahalaaati ee saddexdaa agtooda saddex jimaar waay ama waa saddex jabal inta la tuuro waa saddex buurood maalinta tobannaadka ah waa maalinta ciiddii hal jamaraad bisaa la tuurana waa jamrat lkubraa ama jamrat alcaqaba toddoba dhagax ku dhufa waa ka tegaysaa waa maalinta tobannaadka ah madaxaagaad xiranaysaa xoolaad qalaysaa haddii wax lagugu leeyahay haddaad udxiyogelayso xaramkaad aadaysaa tawaafu ziyaara ama tawaafu lifaada tawaafaysaa minad ku soo noqonaysaa habeenka kow iyo tobanaad minaad seexanaysaa subaxda kow iyo tobanaad saakay shalay markii ciidda ahayd waxaa la tuurtay subaxii hore laakiin maalinta kow iyo tobanaad bacda duhura la tuuranaa dhagxaanta saddexay noqonayaan buurta yar ka bilow ta dhexe ku xiji tii shalay oo aad tuurato weyneed waa ugu dambaysaa maalinta kob iyo tobanaadka maalinta labaiyo tobanaad saasoo kale maalinta laba-iyo tobanaad qofku hadduu tuurto waxaa u bannaan inuu iska soo bixi kara sida ilaahay yidhi faman tacajala fii yowmayni falaa ifma calayhi laba maalmood qofkii ku soo degdega falaa ifma calayhi waxaa kuu bannaan inaad soo joogto maalinta saddex-iyo tobanaad haddana aad soo tuurato faman ta'akhara falaa ifma calayhi qofkii ta'ahuroo saddex iyo toban soo suga oo haddana intuu jamaraadka soo tuurtay iska soo baxa falaa ifma calayhi buu dhahay ilaahay liman itaqaa baa la raacsiiyey taahurkaa fadli badan macnaha laakiin labada xaaladba way bannaan tahay jimaari athalaati uma yataqadamu kadib wuu hormarayaa qofka wayaqifu waa istaagayaa yadacu ilaahay buu tuugaa mustaqbila alqibla asagoo qiblada qaabila raafican yadayhi gacmihiisa kor u taagaya bacda aljamrati jamrada kadib aluula ee hore waathaaniyita labaad amaa jamratu alcaqabati jamratulcaqaba waa buurta weyn fayurmiiha wuu tuurayaa qofka wayukabiru waa kibaarana cinda kulli xasaatin dhagax kasta agtiisa wayansarif waa iska soo gadoomaya walaa yaqif yaqfu cindahaa agteeda lama istaagaayo maalinta tobanaad marka buurta la tuurto ducada ma jirto waa iska soo baxaysaa maalinta kow iyo tobanaad saddex waaye tan yar markaad tuurato qiblada qaabil ilaahay bari tan dhexe tag haddana toddoba dhagax ku dhufo qiblada u soo qaabil intaad dadka ciriirigooda ka soo baxdo meel bannaan imow qiblada u jeeso ilaahay tuug ka tag haddana wax yar kadib jamrada ugu dambaysay saddexaad tuuro waa jamratulcaqaba agteeda ha istaaga waa iska soo dhaqaaqaysaa macnaha saddexda maalmood ama labada maalmood oo damba saasaa la yeela ducaau altacajudi wاlmru الsaari wax kaa yaabiya markaad aragtii amar fudud waxaad dhihi lahayd subxaana allahi allaahu akbar labadaa kala dheh subxaana allah qofku waa inuu afkiisa caada uga dhigo wax walba qofku waa inuu subxaana allahi yidhaahdaa dadka gobolka mida ah halqabsi ayay leeyihiin qof walba waxbaa u halqabsi ah alla awoowow alla aabbow ba ayay iyo waxyaabo lamid ah waxaa fiican qofka hadallada fiicfiican inuu ka dhigto oo caado ama afkiisa uu halqabsi ugala dhigo subxaana allah allaahu akbar alxamdu lilah iyo wixii markaa lamid ah maa yafcalu man ataahu amrun yasuruhu wuxuu samayn lahaa qofkii amar farax geliya u yimid kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa ataahu amrun amar hadduu u yimaado yasuruhu ou ku farxo ow amase yusaru bihi farax gelinaaya khara saajidan sujuud buu la dhici jiray shukran lilaahi tacaala shukran lilaahi ilaahay shukrin darteed tabaaraka khayrkiisa batay oo watacaalaa sarreeyey mar allaala wax ka farxiya hadduu u yimaado rasuulku waa sujuudi jiray sala allahu calayhi wasalam sujuud ayuu samayn jira maanta qayilaadaan bixinaa qofkaa sakareedka ka dhiibnaa waa la boodboodaa cayaaraa la sameeyaa waxyaabo noocaasa ah. arrin faraxsan hadday noo timaado arrin noocaasaa ah la samaynaa rasuulkana waad u jeedaa shukri ayuu ilaahay ula dhacaa sujuud oo sujuudan waxaa lagu magacaabaa sujuudii shukrinta maa yaquulu man axasa wajcan fii jasadihi qofkii jasadkiisa xanuun ka dareema wuxuu samayn lahaa meelaa ku xanuuntay maxaad samaynaysaa marka hore ma gubaysaa waxyaabo kale maa ku samaynay takhtarka maad geynaysaa maya dac yadaka gacantaada saar cala aladii meesha korkeeda ta'allama ku xanuunaysa oo min jasadika jasadkaaga ka mida waqul dheh bismi illaahi alaaa saddex mar waqul dheh sabca maraatin toddoba marna acuudu billaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadiru waa raysanaysaa idin ilaaheeye saddex mar bismi illaahi dheh toddoba marna acuudu biillaahi wa min shari maa ajida wauxaadiru acuudu billaahi ilaahay ayaan magan galay wa qudratihi qudradiisa min shari maa ajidu sharta aan helaya xanuunkeedii wa taasaan ilaahay ka magan galay dheh ducaa man khashiya an yusiiba shayan bicaynayhi qofkii ka cabsada in indhihiisa uu wax ku asiibo wixii marka uu dhihi lahaa idaa ra'aa axadukum ilaan cayuumanaasku waa shay dhib badan waxaa loo baahan baahanya dadka wax cayuuma ama dadka wax arka ama shay fiican markay arkaan inay aad iyo aad ula dadaalaan khayr iyo wanaagna ay markaa ku hadlaan saasaa markaa la rabaa qofka markaad shay fiican ku aragto u duceey waa inaad dhahdaa e, maasha allah iyo hadalla markaa lamid ah canug yaraa la qalaad arkaysaa maca daalika say ilmaha u koran aan u koray dhaqso koray amase dhaqso soconaaya dadku waa ku kor hadlaan kan fiiriya iyo waxyaaba la mid ah xaaladda noocaas mamnuuc waayo qofka shay haddaad ku aragto waa inaad ilaahay mahaddiisa u samayso una ducayso walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah laa quwata ilaa billaah saasaa markaa la yidhaahdaa idaa ra'aa hadduu arkaa xadku xadkiin min akhiihi walaalkii ow min nafsihi ama nafsadiisa oo min maalihi ama maalkiisa maa yucjibuhu wax ka cajabgeliya tukaanuu furto wax yara u saarnaa todoba maalmood kadib aad aata dukaankiyo u kacay falyadcu lahu bilbarakati baraka ugu duceeyo waa laysxasdaaba maanta maxaa laysugu duceeyaa oo khayr iyo wanaag ilaah laysugu baryaa nin walbaa ninka kale uma rabo inuu khayr iyo wanaag gaaro maca daalika walaalkaa u tamini waatay dadku dhahaan walaalkaa khayr ugu duceeya hortiis aad heshide marka sidaa darteed falyadcu lahu bilbaraka fa ina alcayna xaqun ishu waa xaq buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam isha xaq waayo sidaa darteed waxaa loo baahan yahay dadka in aad io aad loo dadaalo qayr marka la arkay wax noocaas ah in ilaahay loo celiyo oo la yidhaahdo maa shaa allah saasaa markaa fiican maa yaquulu cinda alfazaci argagaxa agtiisa wixii la dhihi lahaa laa ilaaha ila allahu ilaahay ma ahe ilaah kale ma jira dheh xaqnima lagu caabudo maa yaquulu cinda adabaxi aw innaxri marka wax la gowracaayo ama marka wax la naxrinaayo waa isku macno dhow yihiin laakiin naxriga inta badan waxaa loo isticmaalaa geela fasalli lirabbika wadxar waa dhundhow ilangeela sida caadiga ma loo qale waa la dhundhawaa maca daalika isagoo taagan ayaana la qalaa inta lug laga xidho sidaa darteed ayaa waxaa loo baahan yahay qofku markuu wax gowracaayo ama uu wax qalaayo wuxuu dhihi lahaa bismi illaahi wallaahu akbar allaahuma minka walaka allaahuma taqabal minii jinya wax loo qalaa maanta booranaa loo qalaa xoolaha qaarkood bisinka waaba dhibaa lagu leeyahay kaasta nagaa booranaha sameeye iyo kuwa wax laga qaaciyo iyo bisinko dhanbama lagu magacaababa tafsiirkan kusoo marnay wa ancaamun lam yadkur ismu allaahi calayha magaxoole ayaa jira ilaahay magaciisa aan lagu qalin iftira'an cala allah ilaah baa lagu been abuurana jinnigii bisinka waa isdhibaa lagu leeyahay waa arrin dhib badan maca daalika waxaa la rabaa wax kastoo la qalaya bismi illaahi wallaahu akbar allaahuma ilaahayow minka xaggaagay ahaatay walaka adayna kuu sugnaatay allahuma ilaahayow taqabal minii iga aqbal dheh wbilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam